alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa baabu fadli safi alawali waalamri biitmaami sufuufi aluwali wa taswiyatiha wataraasi fiiha xadiidka kun iyo sagaaliyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqoliyo sideed wa can anasin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulki ilaahay waxau yihi calayhi asalaatu wassalaam rusuu sufuufakum rusuu raseeya bimacnaa isku dhejiya sufuufakum safafkiinna wa qaaribuu baynaha dhexdoodana isu dhadhoweeya waxaaduu bilacnaaq sima qooraha sima yacni qof walba qoortiisa dadka kale qoortooda ha la simo yacni waxaa loo jeedaa garbaha ha simaan garbihi hadday siman yihiin qoortuna waa simaanaysa dadku waa kala dhaadheeryihiinoo kollay qoortu dee waxa weeye yani farqi waa jiraya laakiin xagga markaa taqadumka iyo ta'ahurka laga tilmaamayaa horumarka iyo dibudhaca xagga ha ka sinnaataa laga tilmaamaya siday ku sinnaanaysaana waa in garbihii sinnaadaan oo addimadii markaas sinnaadaan taasay ku iman kartaa fa waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu biyadihi gacantiisa ku sugan tahaye inii la ara shayطaana yadkhulu min khalali safi kaanaha lxadaf inii la ara anigu waxaan arkaa baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ashayطaana shayطaankan arkaa yadkhulu xaaluu soo gelaayaan arkaa shaydaanku waa jinsi weeye mid mucayana lagama tilmaamayo ashaa jinsiyaa saas aawadee yadkhulu jumlada waxaa ku bannaan sifo iyo xaal baa labaduba ku bannaan yihi walaqad amuru cala la'iimi yasubunii yasubunii in la sifeeyo iyo in la xaaleeyo labaduba ku bannaan in sife laga dhigo iyo in xaal laga dhigo waayo ashaa jinsi ah mid mucayana looma jeedo marka xagga macnuhu nakiro ka noqonaya markuu jinsi yahay wuxuu u jeeday la'iim waa mid uun la'iim ah ee mid mucayanoo hebela ah maaha shaksi kastuu noqon karaa oo la'iim ah ayan kaan tiradoodu si kastaba ha u badnaatay mm, mid kastuu ku dhici karaa ashaytaanna waa saasoo kale jinsi baa laga tilmaamaya mid mucayana looma jeedo waa shaytaan kasta laga tilmaamaya inii la ara shaytaana waxaan arkaa shaytaanka yadkhulu xaaluu soo gelayaan arkaa min khalali safi safka markaa daldaloolkiisa meelaha ka bannaanee labada qof u dhaxaysa isagoo ka soo gelaya ayaan arkaa buuhi kaannaha alxadaf arigi yaryaraa oo kale inuu la mid yahay baad mooddaa markuu soo geliyey xadiiun saxiixun waa xadiis saxiixa rawaahu abu daawuud abu daawuudna soo wariyey biisnaadin calaa sharti muslim wuxuu ku soo wariyey sanad shardiga muslim ku sugan sheekh albaani laftiisana waa saxiixiyey alxadafu bixaa'in muhmalah wadaalin mucjamatin maftuuxatayn alxadaf wuxuu ku sugan yahay bixaa'in muhmalatin xa aan dhibic lahayn iyo wadaalin mucjamatin daal dhibic leh oo la dhibceeyey oo maftuuxatayni labadaba la kordhigay suma faa'in dabeedna fa' baa ku xigta maxaa loo odhan waaye fa'da dhibicda keliya leh waxaa loo odhan waaye xuruuf baa lagu dabdiyo faa in markay sidaa u qoranto fa iyo alif iyo hamse ka dambaysa la qoray wax u dhigaal egi ma jiro oo qaafka isagu wuxuu qormayaa yacni waxa weeye yacni qaaf iyo alif iyo fa ka dambaysa marka dee dhigaalkii xuruuftay ku kala duwan yihiin saas aawadeed mumayas buu iska noqdo tamyiis kale uma sii baahna wuxuu noqday mid iskaba cad ayuu noqday marka xuruuf lagu dabdinaayo haddii markaa sida xuruufta loogu dabdinayo wax kale u dhigaal ekaadaan markaasuu waxa weyaan u baahanayaa in markaa mucjamo ama muhmala ama wax la mida la raaciyo oo imminka wadaalin markii la yidhi dee daal iyo daal yacni ismul xarfi waa isu dhigaal eg yihiin oo mid walba waxaa la qorayaa uun dee waxa weeye dhibicday ku kala duwanaanayaane dee waxa weeye markaa daal ama daal iyo alif iyo laam marka dee hadday dhibicdii ka dhacdo waxay noqonaysaa daal buu noqonayaa haddii dhibicdii uu yeeshana daal buu noqonayaa marka waxa marka waa isu dhigaal ekaanaya xaa marka la sheegaayo xaa iyo khaa baa isu dhigaal eg oo mid walba xa iyo alif iyo hamse ka dambaysaa la qoraya marka xuruuf lagu dabdinayo saas aawadee iyaga waxaa la raaciyaa in markaa la yidhaahdo midna muhmalo la yidhaahdo xaada khaadana mucjamo la yidhaahdo laakiin jiimka lama raaciyo mucjamo lama raaciyo abadan maxaan loo raacinayn jiim marka la yidhaahdo waxaa la qorayaa xuruf haddii lagu dabdinaayo jiim iyo ya iyo miim wax sidaa u dhigaal eegoo saddexdaa xaraf loo qoraa ma jiraanba keligii baa la gaara saas aawadee mucjamo in la raaciyo markaa uma baahna yacni markaa uma baahna in la raaciyo mucjamo wa hiya khanamun suudun siqaarun waa adhi madmadow oo siqaarun yaryar oo aad mooddo baraaroo kale mooddo baraar ma ahay waa adhi waaweyn dee ahaan waa u weyn yihiin laakiin marka horuu khalqi ahaan adhigani yaryar yahay oo takuunu bilyaman yaman ku sugan muuqaalkiisa markaad eegto baraar baad mooddaa laakiin waa adhigaa yaryar ee madmadow weeyaan xadafkaasaa la yidhaahdaa yacnii adhigaa baraarkoo kale aba iska dheh yacnii yadaad mooddo shaytaanka uu sidaa shabbahaayo ayuu safafka meelaha ka bannaan ee dadka u dhaxaysa labada qofoo kale u dhaxaysa uu ka soo gelaya dara ka soo odhanaya xadiisun saxiixun xadiis saxiixa weeye marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa kow sababka in laysku dhadhowaado oo taraasi la sameeyo axaadiistii horena waa ku soo aragnay wa qaaribuu baynaha in safafka laysu dhoweeyo masale cusub ba halkan inoogu sheegaya masaladaasi waa maxay labada saf inta u dhaxaynaysa qudheedu waa inay isku dhowaataa oo aanu saf kale kala dhex geli kari lahayn wa baynaha ay bayna sufuuf saf iyo safka kale waa in laysu dhoweeyaa isu dhowaynta waxay ku sugnaanaysaa bay culammadu yidhaahdeen inaan saf kale kala dhex geli kari lahayn ee eh, haddii labada saf saf u dhaxayn kari lahaa muqaarabadii sufuuftu ma dhicin labadii saf isu dhowayntii laysu dhowaynaayo meeshii ma dhicin marka waa in safafkii laysu dhoweeyaa oo aan markaa saf kale kale dhex geli kari lahayn iyadoo saf markaa meeshii ka bannaan yahay oo safkaa aan la unkin dib inta loo dhaco oo safka laga boodo kaa kale layska bilowdo yacni waxa weeye noocaasoo kale waa inaan la samayn ee waa in safafka laysu dhoweeyaa oo waxa weeye hore loo soo maraa waayahay waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa safka haddii wax ka bannaan yihiin oo ay jiraan yacni meelo dadka u dhaxeeya oo aan markaa waxa weeye aynay isku dhowaanin ee meele ay ka balmanaanaato khalalkaa u dhexdhexeeya shaytaanku inuu ka soo gelayo dabeedna salaaddii buu ka fasahaadinayaa doonayaa inuu ka nuqsaamiyo ajarka amaba ka kharibo markaa si aan taasi u dhicin waa in laisku dhadhowaadaa shaytaankii waxa weeye markaa fakadda laga xidhaa yacni qof waliba qofka kale addinka ku dhejiyaa ya yacni saas yadaa waa in la sameeyaa marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal shaytaanka inaan fursadda la siin ayaa laga qaadanaya markuu leeyahay nebigu calayhi asalaatu wasalaam innii la ara shaytaana yadkhulu min khilali safi waxaa ka muuqata shaytaanka nebigu inuu arkaayo suuraddiisii shaytaannimo ku arkaayo innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahum dadka kale ku arki maayaan shaytaanka suuradiisii laakiin nebiyadu waa dhici kartaa inay shaytaanka suuraddiisa ku arkaan saas aawadeed baa imaamu shaafici uu yidhi qofka yidhaahdaa jinkan suuraddiisa ku arkay abdaltu shahaadatahu ila an yakuuna nebiyan haddaanu nebi ahayn ruuxa markhaatigiisa ma aqbaleen waa raddin lahaa maayo qur'aankiibuu da khilaafaya innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum marka hadduu nebi yahay dee waa saxo mucjisal ay markaa u tahay oo khasaa'is bay ambiyadu leeyihiin marka nebiyada khusuusiyadoodii baa lagu xambaaraya khasaa'istoodii inay ka mid tahy laakiin cidaan nebi ahayn hadday igu tidhaahdo shaydaankan suuraddiisa ku arkay markhaatigiisa waa burinayaa faasiq baan ictibaarinayaa aan markhaatigiisa la aqbalay imaamu shaafici waa tusaayir marka innii la ara shaytaana waxa kaloo ku sugan yacni inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xagga dhabarkiisana inuu wax ka arki jiray sidaynu xadiis horeba ugu soo aragnay ayaa xadiidkanna isla mas'aladii uu sheegaya xadiidka kun iyo boqol dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo sagaal wa canhu abu daawuud wuxuu ka soo wariyey anas ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulka ilaahay uu yidhi atimu asafa almuqadam dhammaystira safka horeeya yani dhammaystira safka la horraysiiyey waxaa loo jeedaa safka horeeya dhammaystira almuqadam waa ism mafcuul yani qudima fataqadam kaannahu xagga allah baa laga hormariyey atimu safa almuqadama safka la hormariyey bimacnaa safka horeeya dhammaystira uma aladii yaliih dabeedna waxaa dhammaystirtaan ka ku xiga famaa kaana min naqsin wixii nuqsaana falyakun ha noqdo fii safi almu'ahar safka la dembaysiiyey ha noqdo yacnii safka dambeeyo wixii dhinmaya ha ka dhinmaan laakiin safafka hore waa inaan dhinmin safba safku ka horreeyo waa in la dhammaystiraa rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasanuu ku soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixiyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa safba safku ka horeeyo in la dhammaystiraayo taana waxaa laga qaadanayaa inaan saf kale la unkin iyadoo safkii hore dhiman yahay ee safkii hore la buuxiyo qofkaa safki hore buuxinayaana wuxuu helayaa ducadii waman wasala safan wasalahu allaah ducadaasuu helaya nabigu wuxuu kaloo sheegay wixii nuqsaani ha ku dhacdo yacni safafka dambe ha ku dhacdo oo wixii dhimani safafka dambe ha ka dhinmaan marka dadaalka lagu dadaalayo safafka safa safku ka horeeyo in la dhammaystiro ayaa laga qaadanaya xadiiska kun iyo boqol iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo toban wa can caishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala mayaamin asufuuf caaisha waxay nebiga ka sheegtay calayhi asalaatu wasalaam in rasuulku yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina allaha wa malaa'ikatahu allah iyo malaa'igtiisu yusalluuna waxay ku sallinayaan calaa mayaamini sufuuf safafka midigyadooda ayay ku sallinayaan yacnii dadka ku sugan safafka midigyadooda ku sugan ee xagga midig safka kaga jira kuwaasay ku sallinayaan oo u ducaynayaan oo malaa'igtu u ducaynaysa allahna u naxariisanaya ama ammaanaya rawaa abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin calaa sharti muslim wuxuu ku soo wariyey sanad shardiga muslim ku sugan wa fiihi rajulun mukhtalafun fii tawhiiqih waxaana ku jira nin laysku khilaafay siqannimadiisa siqa ma yahay mise ma aha laysku khilaafay ayaa ku jira ha odhanin miyana iska hor imanayno biisnaadin calaa sharti muslim iyo nin laysku khilaafay tawhiiqiisa say isu waafaqaysaa ha odhan waayo waxaa jira rijaalu muslim badankoodu waa siqaat laakiin waxaa jira ragga qaarkoodoo laga hadlay oo siqanimadooda nuunuuyi ku jirto qaarkoodna markaysaa markaa wax ku yara jiraan dacfi oo marka waxa weeye muslim ugu wariyo calaa sabiili intiqaa inuu axaadiistiisa kala doorto axaadiistaanu ku khati'in ka qaato ama waxa weeye mutaabaca ahaan oo kale wax ugu weriyo in waxa weeye markaa cid kale waxay la warisay inuu soo wariyo oo muslim marna usuul buu ugu warinayaa marna waxa weeye marka wuxuu ugu warinayaa cala sabiil mutaabac oo kale ugu warinaya saas aawadeed baababka muslim baababka waxay yidhahdeenba culammadu marka shuraaxda dhigay bay kollay u badiyaanbe baabka markaad waxa weeye aad u timaaddo axaadiistu ku bilaabay hormariyaa waa usuushii axaadiista kale la nooca ah ee isla mawduuca ka hadlaysay uu ka daba keenaana waa axaadiistu mutaabacaadka u keenay yani saasay marka culammadu ay markaa tilmaamaan calaa kulli xaal xadiidkan kollay sixadiisa waa la laysku yar khilaafay sheekh albani waxa odhanayaa waa shaad oo lafdigani marka waxa markaa ma sugna oo ma asixin maxfuud waxa ah oo xadiidkan markaa si kalea loo soo wariyey in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala aladiina yasiluuna asufuuf marka sida maxfuudka xadiidkani ku yahay waa si siiqadaa kale weeye oo sida iyo sidaba waa lagu soo wariyey xadiidkan sida inoo qoran iyo si labaadoo ah in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala aladiina yasiluuna asufuuf allah iyo malaa'igtiisuba waxay ku sallinayaan kuwa safafka xidhiidhinaya marka maxfuudku waa lafdigaa kale ayaa maxfuud ah kuwa safafka xidhiidhinaya inay ku sallinayaan laakiin sidani waa shaad yacni shaad weeye shaad weeyaan midigtu kollayba laakiin inay fadilan tahay yaan markaa xadiiskani sugnaanbe way jirtaa oo xagga midigtu waa ka fiican tahay kolley xagga bidixda laakiin ilaah iyo malaa'igtiisa inay ku salliyaan safafka marka xaggooda midig yacni xadiidka sanadkiisa sidaasaa marka wax ugu sugan yihiin oo culammada qaarkood ay u daciifiyeen waayahay salliga ilaahay waxaa loo jeeda waa u naxariistaa ama mala'ulacluhu ka ag ammaana salliga malaa'igtana waxaa looga jeedaa waa u duceeyeen xadiidka kun iyo boqol iyo laba dabacdaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo koob iyo toban wa can ilbaraa'i radia allaahu canhu qaala kunna idaa sallaynaa khalfa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam kunnaa idaa sallaynaa waxaannu ahaan jiray buu yidhi baraa' ibnu caazib kunnaa idaa sallaynaa waxaannu ahaan jiray haddaannu tukanno khalfa rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam nebiga xaggiisa dambe ee gadaalkiisa haddaannu ku tukanno axbabna an nakuuna can yamiini waxaanu jeclaysan jiray xaggiisa midig inaan ku sugnaano yuqbilu calayna biwajhi yacnii xaaluna soo qaabilinayo wejigiis ama xaalan marka niyaysannaho doonayno inuu wejigiisana soo qaabiliyo fa samictuu yaquul waxaan maqlay buu idhi nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa lu odhanayo rabbi qinii cadaabaka yowma tabcasu aw tajmacu cibaadak rabbi ayaa rabbi rabbigayow qinii iga ilaaliyo iga dhowr cadaabaka cadaabkaaga yowma tabcasu maalintaad soo bixinayso aw tajmacu ama kulminayso cibaadaka addoommadaada yacni saa isagoo ku ducaysanaya ayaan maqlay tabcasu ama tajmacu buu yidhi waa awdu waa lishaki rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa laga qaadanayaa midigtu inay ka fadilan tahay yacni bidixda maadaama saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ay jeclaayeen midigta inay xagga midig ku sugnaadaan waxaa kaloo laga qaadanayaa inuu markaa bara nebiga ku dhowaaday isagoo xagga midi ku sugan dabeedna markaa ducadan isagoo ku ducaysanaya inuu maqlay rabbi qinii cadaabaka yowma tabcasu aw tajmacu cibaadak xadiidkana muslim baa saxiixa ku soo wariyey wakada sunankuna qaarna waa soo wariyeen xadiiska kun iyo boqol iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo labiyo toban wa abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam wasitu limaam imaamka bartanka geeya oo bimacnaa meesha bartanka ah yacni ha ku sugnaado dadka ka tujiyo yacni markuu dadka tujinaayo safka bartankiisa halka ku beegan ha istaago halka ku beegan wasuddu alkhalal meelaha daldaloolkana ha la awdo daldaloolka dadka u dhaxeeya ha la awdo rawahu abu daawuuda xadiiska abu daawuud baa soo wariyey laakiin sheekh albaani waa daciifinaya xadiiska oo waxa markaa uu tilmaamayaa inuu xadiiska sanadkiisu daciif yahay oo laba majhuul ay ku jiraan saas aawadeed inuu daciif yahay ayuu markaa tilmaamaya ha yeeshee wasuddu alkhalal yadu shaahid bay leedaho xadiiskii aynu soo marray ibnu cumar ee tilmaamaya aqimu sufuufa waxaaduu bayna almanaakibi wasuddu alkhalal ayaa markaysa markaa shaahid u ah marka xadiiskaasaa markhaati furaya marka qadarkaasi waa sugan yahay xadiiskaa kala loo hayaa tan kale bartanka in la istaago ficil ahaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa samayn jiray laakiin amarka uu amray in marka bartanka la istaago oo imaamku halka bartanka ku beegan istaago amarkaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka sugan yahay lama hayo sanadkan daciifkaa ah bes baa lagu hayaa say ahlucilmiga qaarkood markaas sheegeen laakiin calaa kulli xaal bartanka in la istaagaa ficil ahaan maadaama nebigu u sameeyey in la sameeya fiican khalalka in la awdo meelaha daldaloolka la awdana dee waxa weeye marka axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam waa amraysaa waa amraysaa markaynu aragnay safafkii in la simaayo waxaa jira Eh, war caanbaxay oo dadka qaarkood ay yidhaahdaan imaamiyaalka ahi in allaha laa yanduru ila asafi alacwaj ilaahay ma eego safka qallooca ma eego waxay ka mid tahay waxyaalaha caanbaxay laakiin siday culammada qaarkood ay baraarujiyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sidaa yidhi lama hayo xadiis nebi oo tilmaamaya ilaahay safka qalloocan ma eego mid markaa la hayo ma aha marka xadiiska noocaasi asal ma leh asal male masalada kalenu baraarujinaynaa waxay tahay wakhtiyadan kolley waxaa aad u yaro badan inay dad fara badani ay ku tukadaan kuraasi ku tukadaan kursiga xaggee la dhigaya horta ugu horrayn waxaan yaro baraarujinayaa ruuxa haddii uu awoodi karaayo inuu taagnidii ku tukado oo siday asalka ahayd u tukado inuu yidhaahdo waxa weeye xoogaa dhib bay ugu yara tahay ama wax la mida isagoo kari karaya aan dhib weyna kaga imanaynin inuu marka iska fadhiista ma aha laakiin wixii mashaqo markaa culusi ka imanayso oo dee culays aada ku ah oo dhib aadi kaga imanayso xaaladda noocaasa ruqsa waa u noqonaysa marka intuu kari karayo waa inuu ku tukadaa taagnida ku tukadaa salli qaa'iman fain lam tastatic fa qaacidan qofku khiyaaru ma laha hadduu doonana inuu istaago salaaddii hadduu doonana iska fadhiisto iyadoo salaaddu faral tahay hadday sunno tahay fadhiga waa iskaga tukan karaa isagoo kari karayaba taagnida ha yeeshee ajarkaa ka nuqsaamaya laakiin hadday faral tahay dee arkaanta salaadday ka mid tahay in la istaago taagni lagu tukadaa mawdica qiyaamka la istaagaa waa faral waa rukni arkaanta salaadda ka mida marka halkaa waxaan baraarujinayaa haddii qofkii wax uu awoodi kari waayo salaaddii ka mida shayga uu awoodi kari waayo waa ka dhacayaa laakiin wixii kale uu kari karaa ka dhici maayaan almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur shayga marka waxa weeye la awoodi karaa ku dhici maayo midaan la awoodi karin sababtiisa ku dhici maayo masalan qofku wuxuu awoodi kari waaye sujuuddii dee istaaggii iyo rukuucdii isagoo taagan uu rukuucayay ka dhici maayaan waa inu la yimaaddaa salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan istaaggiina waa awoodaa dee hadduu iska fadhiisto fadhi ku tukado uu yidhaahdo sujuuddaana awoodayno kursiga iskaga fadhiisto dee salaaddiisi asixi mayso faralkii sidaa ku sameeyo kama ansaxayso waayo rukni arkaantii salaadda ka miduu ogaan uga tegey isagoo kari karaya nebiguna waxau yidhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan amar idin amro waxaa kari kartaan kala kaale istaaggina waa kari karaa marka shay kasta oo salaaddii ka mida arkaanteedii u awoodi karaayo waa inuu la yimaadaa aanu ka tegin dadba intay doonaan taagnaan kara intay doonaan socon kara intay doonaan taagnaan kara salaadda markuu yimaado ayuu kursiga ku fadhiisanaya awalkuu iska fadhiisanayaaba hadhow maqaaxida iyo meelaha markuu tago intuu doonu taagnaanaya taas waa qalad waa qalad waa garashawaa salaaddii dee aan la garanayn marka taas waa in layska jiraa aad iyo aad laysaga ilaaliyaa xataa hadduu awoodi karo bacda alqiyaam istaaggii wax ka mida oo aanuu wada kari karayn intuu awoodi karo waa inuu taagnaadaa markuu hayn kari waayo wuu sii taagnaan kari waayo ha fadhiisto waxay soo gelaysaa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum bay soo gelaysaa ya taasay soo gelaysa waxaa la mid a ah, hadduu sujuudda awoodi karaayo laakiin taagnida aanu awoodi karayn dee waa inuu sujuuddii la yimaadaa marka hadduu kari karo waa inuu dhulkii fadhiistaa aanu taagnadii awoodi karayn dabeedna dhulkii intuu markaa ku xidho salaaddii haddaanu istaag awoodi karaynin waa inuu markaa waxa weeye sujuudaa oo saa kula yimaadaa intuu kari karo qadra istitaacati xataa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen qofku haddaanu istaagi karayn oo laakiin haddii la taago uu taagnaan karo xaalka caynkaasa waxa weeye waa inuu markaa walow bilujra kulay ku tahay lacag inuu bixiyo in la taago waa inu saa ku tukadaa oo yidhahda kharash baan ku siinayaa ee marba marka ay xilliga gaadho ay kici hadhow waa taagnaan karaa lakiin marka hore aanu kici karin walow bilujra haddii markaysa marka ay ugu suura geliso ujrada ha bixiya ba yidhahdeen waa sida dee arkaantu ay u adag tahay iyo salaada markaa ay u adag tahay bay kutusinaysa taasay kutusinaysa kursiga xaggee la dhigaya ama qofkii fadhiisanayey hadduuba xagga hoose fadhiistay yacni xagguu fadhiisanaya laba nooc weeye dadkan markaa salaadda fadhiga ku tukanaya qaar markaa iyagu aan isba taagaynoo fadhigu uu taagnay uga dhigan yahay oo maba kacaba isagu wakhtiga qiyaamka xataa waa fadhiyaa fadhiga u qiyaam ah oo qiyaam uga dhigan kaasi wuxuu samaynayaa waa inuu sinihiisa dadka la simaa oo markay fadhiistaan ay sinmayaan maa dadkii waa inaanu dib uga baxsanayn horna aan uga baxsanayn waxaa laga eegayaa waa halkan sinaha inay la simantuu la egaya halkaasuu la simaya hadhow markay fadhiistaanna saani bay u wada sinmayaan sinahoodiiyo rugagooduba waa sinmayaan marka sinihiisaasuu dadka la simaya hadday noqoto inuu kursi ku tukanayo markaa lafteeda kursigii waa inuu sinihiisii dadka la simaa mar haddaanu isagu istaagin sinihiisa waa inuu dadka la simaa inuu ka dambeeyo maaha haddii kale waxaw safka qalloc buu geliyey nooca kale wuxuu yahay waa nooc marka waxa marna istaagaaya marna kursiga ku fadhiisanaya laakiin xagga hoose aanu awoodi karin hoosna ma fadhiisan karo mana sujuudi karo laakiin waa istaagayaa taagnibuu ka rukuucayaa kursiguu ku fadhiisanaya kuna sujuudaya dadka qaar waxay sameeyaan inay marka waxa intay safka saan isu taagaan kursigana dib u dhigaan marka dambena marka xarako badan sameeyaan ee dhaqdhaaqa badan waxaa laga yaabaa saddex xarake iyo wax ka badan markii ruknigii kastaba inuu oo xidhiira inuu sameeyo si ay culamada qaarkood odhan jireen salaaddu waa ku buraysaa sida shaaficiyad oo kale yacni addinkan hore u qaadaya kan kalena hore u qaadaya labada addinba haddana marka kursigu soo qaadaya hore u marinaya ya cinda shaaficiya salaaddaas waaba burtayba baila dhaqdhaqaaq badan buu la yimi marka tan noocaasoo kale ah waa inaanu samayn waa inuu sameeyaa marka waxa weeye ee daruurada keensata ee qadar yar dadka waa inuu ka horeeyaan sida bimasaabati qadam oo kale addinkiisa safkana marka waxa weyn markaa kanna soo yani kursigana hore u soo mariya dabeed halkaa ku tukada intaa yar ka horreeya intaa yarna dee waxaa keensatay daruuradaa keensatay oo dee tan kalaa ka dhibaato badan haddii laba dara lagu doorrasiiyo dee waxawey akhafu dararaynkaa la qaatay inuu safkii in yar ka qalloocnaado iyo inuu waxaweeye markaa salaaddiisiiba ay halis u noqoto inay burto waxa daran dee in salaaddu ka burto marka wuxuu samaynayaa in yar buu calaa kulli xaal ka horraynayaa xarakadan badan iyo dhaqdhaqaaqan badan waa iska jirayaan saasuu samaynaya laakiin hadduu fadhi ku tukanayo waxa weeye sinihiisuu dadka la simayaa saas iyadaa weeye waxaynu bilaabaynaa in allahu tacaala baabka boqoliyo shaniyo sagaashan baabu fadli sunanin raatiba maca alfaraa'id sunanka rawaatibta ah fadligooda ayuu u baab yahay farallada la jirkooda yacni markaa xaalay ku sugan yihiin maca bayaani aqalliha wa akmaliha wamaa baynahumaa iyadoo lala qabo inta ugu yar in la caddaynaayo iyo inta ugu dhammayska tirane ugu badan in la caddaynaayo iyo inta labadaba u dhaxaysa in la caddaynaayo lala qabo wa bayaani aqaliha wa akmaliha wamaa baynahuma oo sunankii rawaatibta ahaaba axaadiista ku soo aroortay ee qaarba in ay tilmaamayaan oo cadadkii rakacaadku kala badan yihiin xadiidka kun iyo boqol iyo afar dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo saddex-iyo toban can ummi lmu'miniina ummi xabiibata imaam muslim wuxuu ka soo wariyey ummi lmu'miniin oo ummu xabiibo ah ramlata binti abi sufyaan oo ramla oo ina abi sufyaana ahaatay magaceeda ramlaa la odhan jiray radia allaahu canhumaa ilaahay labadaba raalliha ka noqdo ee ramla iyo aabbaheedbe abu sufyaanna magaciisa waxaa la odhan jiray sakhru bnu xarbin baa la odhan jiray qaalat waxay tidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayaan maqlay maa min cabdin muslimin yusallii lilaahi tacaala kula yowmin intay casharata rakcatan tatawucan hayra fariida maa min cabdin muslimin addoon muslimi ma jiro addoonkaa muslimka ah oo yusallii lilaahi tukanaaya lilaahi ay liajli illaah ilaahay dartii u tukanaaya tacaala allah isagaa korreeye waa jumlo muctarida oo loo keenay lilmadxi kulla yowmin maalin kasta tukanaaya sintay casharata rakca ama sintay casharata rakca laba-iyo toban ragcadood maalin kasta tukanaya labaiyo tobanka ragcadood oo tatawucan sunno ah oo hayra fariidatin faral aan ahayn waa iska tawkiid hayra fariidatinoo sifadaa waxaa loo keenay adkayn la sii adkaynaayo wa ilaa tatawucan markii la yidhaha la gartay inaynay faral ahayn markaasaa la gartay ee litawkiid baa loo keenay yacnii addoon muslima oo ilaahay dartii u tukadaa ma jiro maalin kasta laba-iyo toban ragcadood tukada oo sunno ah oo labaiyo tobankaa ragcadood ay yihiin marka waxa weeye sunno yihiin ayna faral ahayn ilaa bana allahu lahu beytan inuu ilaahay u dhisa mooyaane baytan guri u dhiso filjannati jannada gudaheeda uga dhiso aw ilaa buniya lahu beytun filjanna in guri loo dhisa mooyaane waa shakun min araawi ma waxay tidhi bana allaahu lahu beytan fi ljanna ayay nebiga ka sheegtay oo ka soo warisay mise ilaa buniya lahu beytun fi ljanna marka labada lafdi tii markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyaa laga shakiyey markaa saas aawadeed baa awda loo keenay macna waa isku mid rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa boorin la boorinaayo oo la tirtirsinaayo salaadaha sunnaha ee rawaatibta ah oo laba iyo toban ragcadood oo sunna ah maalintii in la tukado ayuu xadiidku boorinayaa fadiilana waa u sheegayaa waxaanu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam addoon kasta oo muslima oo maalin kasta labaiyo tobankaa ragcadood ee sunnadaa la yimaada bimacnaa markuu faralkii gutay dabadeed ayuu sunnayaashana la imanaya ee loogama jeedo inuu markaa faralkiiba intuu ka tago sunnayaal la imanaayo waayo taasi waa sacyun daa'ic ya waa sacyi markaysaga wax markaa lumay yacni weeyaan oo ruuxa faral ka taga oo sunnayaasha ku mashquulaa dee waxa weeye shayddaan baa kediyey waatay ahlucilmigu odhan jireen man shaqalahu alfardu can alnafli fahuwa macduur waman shaqalahu alnaflu can alfardi fahuwa maqruur ruuxa faralku sunnaha ka mashquuliyo kaasi waa macduur hadduu isugu taag waayo faralkii la yimaado faralka ka bogto waa macduura cudurdaar buu leeyihi waman shaqalahu naflu cani alfardi ka sunnuhu ka mashquuliyo faralka oo sunnayntu ku mashquulo faralkii ka tagaa fa huwa maqruur waa mid la kediyo shaytaan baa kediyey waa kedsoon yahay shaydaan baa kediyey marka faralladii markay la yimaadeen dabadeed labiyo toban ragcadood oo sunna ah maalin kasta ninka la yimaada qof dumari hadday la timaadana waa la mide ilaahay guri buu jannada uga dhisaa marka naskaa ku soo arooray maa min cabdin muslimin ee addoontuna waa la mid muslimadda ahi iyaduna waa la mid waxaa laga qaadanayaa labiyo tobanka ragcadood in lagu dadaalo oo maalin kasta lala yimaado riwaayaadka qaarkood oo ku soo arooray ruuxa labiyo toban ragcadood maalintii tukadaa guribaa baa ilaahay jannada uga dhisayaabaa soo aroortay marka bacdi baa waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa ruuxa maalin tukada mise ruuxa maalin walba tukada riwaayada kala ixtimaal ku sugnaa laakiin riwaayadan waa sariix waxay ku caddahay ruuxa maalin kastaba tukadee daa'ima ayay ku saabsan tahay fadiilada waxaa lagu helayaa inay ku saabsan tahay labadii ixtimaale riwaayada kale u bandhignaa tani way kala caddaysoo waxay tilmaamaysaa ruuxa markaa labiyo tobankaa ragcadood daa'ima ee joogteeya ee maalinna aan ka tegin inay ku saabsanto fadiiladaas si loo raadiyo yacni waa lagu dadaali jiray aad iyo aad baa loogu dadaali jiray ummu xabiiba oo xadiiska soo warisay waxay tidhi famaa taraktuhunna mundu samictuhunna min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam kama tegin sidaa nebiga uga maqlay xadiiska labiyo tobankaa ragcadood kama tegin maalin quura kama tegin cambasa ibna abi sufyaan oo xadiidka ka warinaya walaashii ummu xabiibe ka warinaya isaguna wuxuu yidhi famaa taraktuhunna mundu samictuhunna min ummi xabiiba kama tegin labiyo tobankaa ragcadood ee maalin kasta la tukanaayo sidaan xadiiska ummu xabiiba uga maqlay kama tegina sidii baan u daa'imay camr bnu aws oo cambase ka sii warinayaa wuxuu yidhi maa taraktuhunna mundu samictuhunna min cambasa kama tegin labiyo tobankaa ragcadood sidaan cambase uga maqlay xadiidkaas dib ugama tegin ee waan daa'imi annucmaan ibnu saalim oo camr ibnu aws ka sii warinayaa isaguna wuxuu yidhi maa taraktuhunna mundu samictuhunna min camr ibni aws labiyo tobankaa ragcadood kama tegin sidaan xadiidkaa camr ibnu aws uga maqlay ugama tegin waa afar isdaba jooga u kala warinaya sidaasaan ugu soo arooray fii saxiixi muslim oo hadalkooda ugu sugan yahay waxay ku tusinaysaa sida fadaaisha ay ugu dadaali jireen oo aynay u dayici jirin fursadda ayay ku tusinaysaa bal xaalkeenna iyo xaalkooda marka laysu qiyaasana ka warran xadiidka kun iyo boqol iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo afar iyo toban wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala sallaytu maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ragcatayni qabla aduhri wa ragcatayni bacdaha cabdulaahi bni cumar waxa uu yidhi sallaytu waa tukaday maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa waxaan tukaday ragcatayni laba ragcadoodoo qabla duhri laba ragcadood baan tukaday qabla duhri wakhtiga duhurka ka hor baa laba ragcadood tukaday nebiguna waa tukadeenna waa tukaday wa rakcatayni bacdaha laba ragcadood oo duhurka ka dambeeyana waa tukaday wa rakcatayni bacda aljumuca laba ragcadood oo jumcaha ka dambeeyana waa tukaday ama jumcada dabadiisaan tukaday wa rakcatayni laba ragcadoodna waa tukaday bacda almaqribi maqhrib dabadiibaan tukaday ama laba ragcadood oo maqhrib ka dambeeyaan tukaday wa rakcatayn iyo laba ragcadood baan tukado bacda alcishaa'i cishaha dabadiisa abaan ah tukaday muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkana wuxuu tilmaamaya cabdulaahi ibnu cumar inuu sheegay laba ragcadood oo sunno oo qabliya ah oo duhurka ka horreeyey iyo laba ka dambeeya iyo laba jumcada ka dambeeya iyo labada maqhrib ka dambeeya iyo labada cishaa ka dambeeya intaaba inuu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa la tukaday labiyo tobankaa hore ee raatibadii maxay yihiin tacyiinkooda say noqonayaan tacyiinkooda waxay noqonayaan lix duhurkay weheliyaan afar ka horeeya iyo laba ka dambeeya iyo laba subax ka horeeya iyo laba maqhrib ka dambeeya iyo laba cisho ka dambeeya laba salaada subax bay ka horeeyaan laba iyo tobanka afarna duhurkay ka horeeyaan oo laba iyo laba loo tukanaayo labana duhurkay ka dambaysaa intaasi waxay isku noqonaysaa sideed lix duhurka weheliya afar ka horeeya laba ka dambeeya iyo laba subaxa ka horeeya waa isku sideed laba maqhribka ka dambeeya waa toban laba cishaha ka dambeeya waa laba iyo toban labiyo tobankii ummu xabiiba ay sheegaysay xadiidkay ku soo warisay ee salaadaha ku lamaanaa yacni sida axaadiista qaarkood ay sii cayintay labiyo tobanka rawaatibta ah saasaa looga jeeda in laga badiyaa waa soo aroorto duhurka dabadiisa laba in la tukado iyo afar in la tukadaa labaduba waa yimaadeen labadaba laba xadiis bay leeyihiin oo sida duhurka afar looga hormariya afarna looga dambaysiin karaa laakiin markaa way ka badanaysaa labiyo tobankii ile wuxuu ku yidhi rawaatibtu waxay leedahay akmal iyo anqas midna waa aqali waa inta ugu yar midna waa inta ugu badan midna waa inta ugu dhexdhexays saasay markaa noqonaysa marka inta ugu yar labiyo tobanku ma aha labiyo tobanku waa laga yaryahay waa awsadki weeye labiyo tobanku waana laga badan yahy waana laga badan yahy oo waxa marka laga badinayo ay noqonaysaa dee afarna in duhurka laga horraysiyo afarna laga dambaysiyo waxaa kaloo imanaysa yacni witrigana dee waa marka iyadana waa imanaysa sunnayaal kale waa jiraan waa inoo keeni doonaa insha allahu tacaala hadday sunna duxa tahay iyo qiyaamuleyl hadday tahay iyo waxyaala la mida iyo sunno marka waxaa salaadaha qaar ku lamaano aan sida marka kuwan oo kale loo boorin ama loo laazimin sida casarka ka hor iyo xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ibnu cumar labana in duhurka laga horraysiiyo labana laga dambaysiiyo aqalkii bay noqonaysa iyo jumcadana in laba laga dambaysiiyo oo jumcada dabadeedana laba ragcadood baa nebiga la tukaday buuri qabliye ma sheegin jumcada ka horraysa waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadda jumce in sunne laga horraysiiyo mid ka sugnaatay maaha wakhtigaana waxa weeye dee salaadiba kuma jirto waayo dee salaadda marka eh, wakhtigeedu soo galo khatiibkaa soo gelaya nebiguna wakhtigaasuu soo geli jiray sunnana lama iman jirin adaanka jumucadana waxaa la addimi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo mimbarka korkiisa ku sugan ayaa la addimi jiray wakhtigaana dadkii waxa weeye khudbadda u soo diyaargaroobay ruux soo galayoo xaaladda ay ku beegantay soo gelitaankiisu oo habsaamay oo taxiyatulmasjid tukanaya mooyaane qof kale salaad uma kici karo idan looma haysto in salaad lagu mashquulo iyadoo khatiibka khudbaddii bilaabayo adaankii baa laga faaruqay waa la addimay khatiibkii baa khudbaddii bilaabaya qof intuu iska kaco markaa ma sunnaysanayo inuu khatiibka dhegaysto aamuso ayaa saaran laakiin macduur waxa ah qofka habsaamaya xaaladdaas soo galaa taxiyatulmasjidkii waa tukanayaa xadiis bayna leedahay yaa qum fasalli waa xadiidkii tilmaamaya ninkii soo gala ee fadhiistay ee deedna nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni kacoo tuko laba ragcadood nebiguna khudbaddii u waday markaa saas aawadeed sunno qabliyi ma sugna bacdu almadaahib waxay yidhahdeen qiyaasan cala aduhuri duhurka in looga qiyaas qaato ayaannu markaa sunno loola imanayaa qabliye ah maadaama jumcadu beddel ka tahay salaaddii duhur laakiin waxa weeye tan noocaasa in la sameeyo ma aha oo sunnada tarkiyada ah ilaa hadduu nebigu samayn lahaa saxaabadiisu samayn lahaayeen waa la soo rari lahaa baabkan qurbaadkana iyo cibaadaadkana qiyaasye iyo ra'ye iyo laguma isticmaalo ya tawqiif weeyi sida soo aroortay baa la raaca maqhribka laba ragcadood oo ka dambeeyana waxa weye waa tukaday buuhi nebiga la jirkiisa salaatulbuyuut baa la odhan jiraoo sida badan guryaha lagu tukan jiray labada ragcadood ee maqhrib ka dambeeya salaatulbuyuut ayaa la odhan jire waa salaaddii guryaha laakiin ruuxii de masjidka joogayo aan markaa gurigay qabanaynin oo gurigay aadaynini waa inuu ku tukadaa masjidkaba ku tukadaa laba ragcadood cishaa ka dambeeyana saasile waa tukaday marka intaa mid waliba inay tahay sunnihii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo sunan rawaatib ay tahay baa laga qaadanaya jumcada kolley wuu inoo keeni doonaa salaadda ka dambaysa jumcada baab buu kolley u yeeli doonaa waaynu arki doonaa yani laba waa soo aroortay afar waa soo aroortay lix waa soo aroortay xadiidka kun iyo boqol iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo shan iyo toban wa can cabdillaahi bni mugafal radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay waxa uu yidhi qaalada hore faacilkeedu wuxuu noqonayaa cabdullaahi bni mugafal qaalada dambana waaba cad yahay faacilkeedu oo inuu rasuulka yahay sala allahu aleyh wasalam waa ku cadyahay cabdullaahi bni mugafal waxau yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi laba adaan oo kasta waxaa dhexdooda ku sugan salaad bayna kulli adaanayni salaa laba adaan oo kasta dhexdooda waxaa ku sugan salaad bayna kulli adaanayni salaa laba adaan oo kasta bimacnaa adaan iyo iqaamo kasta dhexdooda waxaa ku sugan salaatun salaad baa ku sugan yacni salaad baa mashruuca oo la sharciyeeyaa baa loo jeedaa wa fi ahaalisati markii saddexaad waxa uu yidhi liman shaa'a kiu doona ayay ugu sugantahy markii saddexaad buu ku daray liman shaa'a ku daray mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay almuraadu biladaanayni adaanaynka waxaa looga jeedaa aladaanu waaliqaama adaanka iyo iqaamada ayaa loo jeedaa waa adaan asalkiisu waa maxay adaan waa iclaam waa ogeysiin marka adaanku hadda wuxuu ku dhacaya iclaam makhsuusa bialfaadin makhsuusa oo salaadii faralka ahayd dadka lagu ogeysiinayo alfaad gaarana lala imanayo alfaaddaa garanaysana allahu akbar allahu akbar ilaa akhirih waa iclaamun makhsuus macnihii lugawiga caamka ahaa oo iclaamun ahaa hadda looma jeedo waxaa loo jeedaa yani xaqiiqa curfiya xaqiiqada lugawiga ah ereyga adaan waa ogeysiinuun marka shay kasta ogeysiini ku dhacdo waa adaan taasi waa xaqiiqada luqawiga laakiin xaqiiqada marka waxa weeye loo isticmaalay ama curfu sharci loogu isticmaalay curfi sharci la yidhaahdo ama la yidhaahdo xaqiiqa sharciyaba la yidhaahdo waxay noqonaysaa yani waxa weeye in looga jeedo iclaamka makhsuuska ti curfu naasi maahe waa curfu sharci marka waa xaqiiqa sharciya nooca la yidhahdo xaqiiqa sharciya bicibaara asax marka waxa weeye waa iclaam makhsuus ah oo alfaad makhsuusa lagu yacni samaynayo lagula imanayo wakhti makhsuusana lagu samaynayo salaadaha faralkaa dadka lagu ogeysiinayo taasaa waxaa la odhanayaa waa adaan marka sida addimaaddu dee adaan u tahayba oo iclaam u tahay salaaddii lagu ogeysiinaya faralka ahayd baa iqaamaduna u tahay laakiin haddii la yidhahdo dee kan kale adaan ku caanbaxay oo markaa adaan looma yaqaano iqaamada waxaa la loodhanaya waa min baabi takhliib waa la khaalib yeelay waa sida qamaraan loo yidhaahdo sida abawaan loo yidhaahdo saasoo kale weeye marka adaankiiyo iqaamada laga tilmaamaya addimaad iyo iqaamad kasta dhexdooda waxa markaa la sharciyeeyey laba ragcadoodoo sunnaa in la tukado salaadday doontaba ha noqoto oo haddii caynkaa la yidhahdo miyaan la odhan karin salaadda jumcada lafteeda waxay soo gudagelaysaa bayna kulli adaanayni asalaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahaan maya oo adaanaynka loogama jeedin labada addimaadood loogama jeedin oo adaankan hore hadda markaa jumcada dadka badankoodu ay addimaan dee wakhtigii nebiga calayhi asalaatu wasalaam ma jirin saas aawoodee axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam shay oo mar dambe soo darriyey oo nebigu aanu sheegin aanu ogaynna laguma fasiri karo bayna kulli adaanayn waxaa loo jeeday bayna kulli adaanin wa iqaama loo jeeday ya laakiin labada addimaadood ee jumcada la addimaayo loogama jeedin ee bayna kulli adaanin wa iqaama ayaa macnuhu dhacay adaankaiyo iqaamada dhexdooduna waa wakhtigii khudbadda oo khudbadda dhegaysigeeda ayaa layna amrayo inaan la hadlin marka shay kale in lagu mashquulo ya yacnii shay kale oo sunnaana lala yimaado idan aan loo haysanin dee ma aha aamuskii baa la laazimayaa khatiibkana waa la dhegaysanaya adaan baa la yidhaahdaa aadaan lama yidhaahdo ama eedaan eedaan lafteedu waa aadaankii un mogti haddii aadaan la yidhahda waa jamcu udun udun baa aadaan lagu jamciyaa ya eedaanna imaaluun baynu ku samaynay dee alifkii waa innagaa midnay eedaan marka la yidhaahdo waxa weeye aadaan inaanu nidhe ka dhiganta marka adaan baa la yidhahda adaan markaasay iclaamkii noqonaysa ama addimaaddii noqonaysa ta'diinna waa la yidhahdaa addana ta'diinan atta'diin waa masdarkii qiyaasiga ahaa ee addana ay lahayd ka daba odrhodka laga daba odhanaayo su-aashaas waxay ku saabsan tahay yacnii adaanka in laga daba odhanayo waa ta soo aroorto axaadiista ay ku timi laakiin iqaamada ma laga daba odhanaya mise lagama daba odhanaayo taas kolley culammada qaarkood waa yidhaahdeen waa laga daba odhanayaa sunno weeye in laga daba yidhaahdaa waa yidhaahdeen xadiis sanadkiisa dacfi ku jirana waa u deliishadeen marka xadiiska sanadkiisa dacfa ku sugan oo xadiisku ma sugna inkastuu sheekh albaani xoogaa quweeyey xadiiska laakiin dariiqada kolley uu ku quweeyey ishkaal bay leedahay oo kolley dee waxa weeye tasxiixa iyo tadciifka waa la isku khilaafaa ahlucilmiga kale may quweyn ahlucilmiga kale may quweyn marka xadiidka kale markaa ku soo arooray in adaanka laga daba yidhaahdana inuu waxa waxaweyaan xoogaa ku kabo waa markaa doonay calaa kulli xaal ta noocaasi markaysa markaa daahir ma aha saas aawadeed mawdica markaysaga la hubay ku soo aroortay ka daba odrhodku waa adaanke iqaamada ma aha laakiin culammada qaarkood waa istixbaabeen xadiidkaana kolley waa uu yani markaa waa u heshadeen ama markaa waxa weeyaan xadiidka kale qudhiisa waa dooneen inay gudageliyaan laakiin calaa kulli xaal ta noocaasi ma cadda baabka baabu taakiidi ragcatay sunnati subxi labada ragcadood ee sunnada subaxa adkaynta la adkaynaayo ayuu u baab yahay xadiidka kun iyo boqol iyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo lix iyo toban can caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh wasalam kaana laa yadacu arbacan qabla alduhri wa rakcatayni qabla alghadaati rawaahu albukhaari caaisha waxay sheegtay radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh wasalam nebigu kaana laa yadacu arbacan wuxuu ahaan jiray midaan ka tegin afar ragcadood midaan ka tegin buu ahaa qabla duhri duhurka ka hor ama aad ka sifaysaa tidhahdo arbacan afar midaan ka tegin buu ahaa afartaasoo qabla duhri duhurka hortii ahaatay ama yani markaa laa yadacu aad uga dhigto daraf wa ragcatayn iyo laba ragcadood midaan ka tegin buu ahaa labadaa ragcadood oo qabla alghadaati salaadda subax ka horraysay ama qabla alghadaati salaadda subax ka hor midaan ka tegin buu ahaa labadaa ragcadood aan ka tegin rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa soo wariyey xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi asalaatu wassalaam inuu laasimay afar ragcadoodoo duhur ka horreeya iyo laba ragcadoodoo subax ka horreeya marka sunnaha uu nebigu laasimay calayhi asalaatu wassalaam innaguna inuu laasimno oo la nimaadno aynan ka tegin ayaa markaa fiican marka mu'akad weeye maadaama nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu sidaa ugu dadaalayo weliba sunnada subaxa si gaaruu nebigu usii booriyey oo yacni markaa sunnaha witriga iyo sunnaha subaxa kama tegi jirin laa xadaran walaa safaran sida xadiis ku soo aroortay isagoo socdaal ah iyo isagoo negtoonna kama tegi jirin witriga iyo labada ragcadood ee sunnaha ee ka horreeya subax marka waxa weeye in lala yimaada waa mu'akad oo aad iyo aad loogu dadaala duhurka ka hor labana waa la tukan karaa afarna waa la tukan karaa afdalkuna waa in afarta la tukado xadiidka kun iyo boqol iyo sideed dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo toddobiyo toban wa canha imaam muslim wuxuu ka soo wariyey caaisha qaalat inay tidhi lam yakun innabiyu sala allahu alayhi wasalam calaa shayin min alnawaafili ashadda tacaahudan minhu calaa rakcatay alfajr waxay tidhi caaisha lam yakun innabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu ma ahaan jirin calaa shayin min alnawaafili shaynii sunnayaasha ka mida ashadda mid uga daraansho badan tacaahudan xagga ku dadaalka iyo ilaalinta minhu siduu u ilaalinaayo calaa ragcatay alfajri labada ragcadood ee subaxa siduu u ilaalinaayo yacni markaa sunne uga ilaalin badnaa ma jirin sunnuhu ugu dadaalka badnaa ee ugu sii ilaalinta badnaa wuxuu ahaa sunnaha subaxa wakada witrigana saasoo kalea soo aroortay inuu aad ugu dadaali jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waxaa laga qaadanaya labada ragcadood ee sunnahee ka horreeya subaxa ragcatay ilfajri sunnaha subaxa ka horreeyaa loo jeedaaye in aad iyo aad loogu dadaalo aad loo ilaaliyo aan laga tegin hadday dhacdo qofka markaa inay dhaafto oo waxaweeye salaaddii laga horraan galo waxay noqonaysaa inuu markaa qalleeyo laba xilli baanu qallayn karaa ama salaadda subax marka laga baxuu qallayn karaa ama barqadu qallayn karaa labada mid walbana waa soo aroortay xadiidka kun iyo boqol iyo sagaal dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo siddeed iyo toban wa imaam muslim wuxuu caaisho ka soo wariyey can inabiyi sala allahu aleyh wasalam caaishana nebiga ay ka warinaysaa calayhi asalaatu wassalaam qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam ragcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha ragcata alfajri markaad akhrinayso ragcata alfajri odhan maysid alifku waa dhacayaayo iltiqaa'u saakinaynka ayaa markaa uu u dhacaya in saakinaan iltaqa yaksir maa sabaq wain yakun maddan faxadfahu istaxaq hadduu mad yahay xarfu mad yacni wuxuu mutaysanayaa xadafka la xadfaayuu mutaysanayaa waayahay marka liin in laga cabiro waxaa ka fiicnayd maddan baa ka fiican waayo liinka iyo madku waa kala duwan yihiin sida macruufka ah marka labada ragcadood ee subaxa ka horreeya ragcatalfajri marka alifku waa dhacaya labada ragcadood ee subaxu khayrun min addunyaa adduunyada way ka khayr badan yihiin wamaa fiiha waxa adduunyada ku sugan oo dhanna waa ka khayr badan yihiin adduunyadii waxa ku dhex sugan oo dhan way ka khayr badan yihiin rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugnayd isla muslim ah lahumaa axabu ilaya min addunya jamiica lahumaa labadaa ragcadood axabbu ilaya waan ka jeclahay min addunyaa adduunyada waa ka jeclahay jamiican dhammaanteed waa ka jeclahay ama xaalay dhammaanteed tahay baan ka jeclahay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa labada ragcadood ee subaxa ka horeeya inay khayr badan yihiin nebiguna calayhi asalaatu wasalaam uu adduunyadoo dhanba ka jeclaa labada ragcadood una nebigu sheegay calayhi asalaatu wasalaam labada ragcadood ee subaxa ee salaadda subax ka horeeya adduunyadii waxa ku suganba inay ka khayr badan yihiin waa taxdiid laynagu boorinaayo inaynaan ka tegin oo dayicin aynu ku dadaallo dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo sagaal iyo toban wa can abi cabdillaahi bilaal ibni rabax radia allaahu canhu mu'adina rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam abu daawuud wuxuu ka soo wariyey abi cabdillaahi oo bilaal ibnu rabax ah oo mu'adinkii rasuulka ah sala allahu aleyh wasalam bilaal ibnu rabax wuxuu ka mid ahaa saabiqiintii horaan islaamay ee waayadii hore islaamay ayuu ka mid ahaa addoon baanu ahaa uu lahaa umayatu bnu khalaf waxaa la yidhahdaa makuu ku dhashay bacdu yidhaahda meel kalea laga soo iibsadayna waa jiraan awaa'ishii dadkii islaamay buu ka mid ahaa islaamnimadana lagu dhibaateeyey umayatu bnu khalaf waa ciqaabi jiray isagoo doonaya inuu ku khasbo inuu diinka ka laabto oo islaamnimada ka soo noqdo bacadka intuu jiifiyo ayuu markaysagaa dhagax saari jiray markaasuu ciqaabi jiray markaasuu odhan jiray ka noqo markaasuu ku adkaystay oo ka noqon waaye abubakar baa ka xanuunsaday dabeedna abubakar arrinka noocaasa markaa arrinkaasi ay dhibtay dhibta lagu hayo waa ka ibsaday umayat bnu khalaf xoolo fara badan buu ka siistay dabeedna wuu xoreeyey dad kalena waa xoreeyey abubakar aabbihii baa wuxuu ku yidhi aabbihii markaa ma islaamin laakiin inankiisi dee inuu yahay uunbuu yacni markaa hadalkanoo kale ugu leeyi aabba kollayba haddaad markaa cid xoraynayso ama soo iibsanayso cid wax kuu tarta oo ku anfacda oo ku daafici karta maad wax tartid ama soo iibsatid ama xoraysid wuxuu yidhi waxaan ka doonayaaba ma jiro ilaahay dartii un baabaan uga jeedaa ee manfaco inaan ka helo ama ay wax i taraan midaan ka raba ma aha aayaddii suuratuleyl aakhirkeeda ku sugnayd waa sababtii ay ku timi baa la yidhaahdaa bilaal ibnu rabaax ghaswatu bedrin iyo ghasawaadkii ka dambeeyeyba waa ka qayb galay oo nebiga calayhi asalaatu wasalaam waa la jihaado ghasawaadka dhammaan waa kala qayb galay ninkii umayat bnu khalafna maalintii beder ayuu dilay markii ay noqotay waxa weeye in gaaladii ay jabaan umayat bnu khalaf cabdiraxmaan ibnu cawf ayuu ku yidhi waarna qafaalo halkan baa xoole kuugu dhowe berigii hore marka waxa weeye cabdiraxmaan ibnu cawf cabducamrin baa la odhan jiray laakiin markaa waa kii magacaas uu iska beddelay cabdiraxmaan buu la baxay umayat bnu khalaf maka markii la joogay mar walba wuxuu ugu yeedhi jiray cabducamrin cabdiraxmaan inuu ku yidhaahdo waa iska ilaalin jiray maalintii beder ayuu yeedha cabdicamri markaasuu u soo jeesan waaya markaase cabdiraxmaan dan baa keensatay maanta markaase cabdiraxmaanow xoole halkanaa kuugu dhowey annaga markaysaga naqafaalo yaa wax yaroo uu urursaday oo markaysaga salab markaa dee uu cid ka furtay malaa ayuu qubayoo labadoodiibu ka haystay umaye iyo inankiisii ayuu ka haystay dabeedna isagoo sidii u wata ayuu yidhi ninkii marka waxa weeye muxuu yidhi riishada markaa watay miyuu yidhi muxuu ahaa markaasuu xamzu ahaa markaasuu daaka aladii facala bina alafaaciil ya ninka waxa dee khatartaa nagu sameeyey ninkaasuu ahaa buuri iyadoo uu wato uu iskala sheekaysanayo unbaa bilaal arkay ninkii cadaabi jirayoo umaya oo uu wado cabdiraxmaan halkii buu doonay inuu dilo cabdiraxmaan baa ka celiyey oo yidhi iga joog markuu taa arkay buu deedna noqday ansaartii buu u yeedhay yaa ansaar allah cadowgii ilahay halkanuu marayo shamcan saadha soo raacay wuxuu doonay cabdiraxmaan inuu la cararo waa ka daba tageen wuxuu doonay inuu markaysa marka waxaan yani ka celiyo markii dambe marka inankiibay u tuureen oo ku yara mashquuleen dabeed markaysa lagama hadhin si loogu daayo markaysa marka waxaan umayat bnu khalaf buu korka iskaga tuuray ila de ku dagaalami maayo cid markaysaa muslimiina wax ku yeeli maayo cabdiraxmaan difaaca ninka gaalkaa u daafacaye waxay noqotay bel in lagugu daayo adigu ku hagoogo ya isagoo cabdiraxmaan korka ka saaran baa hoosta laga gelgeliyey warmihii saasaa lagu dili markaa dabeedna umayat bnu khalafna halkaas ayuu markaa eh, lagu dilay bilaalna dilkiisa u sabab aha markuu ciqaabayo dhibaataynayey isma lahayn weligii bilaal baa ku dili doonaa bilaal baa ku dili doonaa weligii isma lahayn bilaal wuxuu ahaa mu'adinkii nebiga sala allahu aleyh wasalam intuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam safaran wa xadaran isagaa mu'adin u ahaa haddii la safar la yahayna isagaa u addimi jiray haddii la neg yahayna isagaa u addimi jiray ya laakiin markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhintay adaankii waa ka tegey xagga iyo shaam baanu qabtay waxaa jirta qiso ay sheegaan dadka qaarkood ay yidhaahdaan shiinka ma keri jirin wuxuu odhan jiray ashadu ashadu buu odhan jiray dabeedna markaasaa nebigaa yidhi kulaha siinu bilaalin cinda allaahi shiin seenka bilaal ilaahay agtiisa waa shiin qisadaasi waa qisa baatila culamada muxadisiintu waxay sheegeen xadiiskaas inaanu asal lahayn laa asla lahu asal ma leh maxaa loo jeedaa laa sanada lahu wax sanadaba ma leh xataa mid daciifa ma leh sanad xataa daciifa ma leh ibnu kasiir wuxuu odhanayaa laa asla lahu wax asala ma leh yacni wax sanada ma leh wakadalika a'immadii xadiiska qaar kaloo ka midna waa yidhahdeen marka taasi yaan idin kedinin nebigu calayhi salaatu wasalaam cid waxa weeye aan adaankii karaynin oo xarafkii xaraf kale ugu dhawaaqaysa kama dhigteen mu'addin kama dhigteen iyadoo la helaayo cid marka waxa weeye adaankii si wanaagsan u karaysa oo awoodi karaysa kama dhigteen ta kale gaaladu waa ku ceebayn lahaayeen munaafiqiintu waa ku ceebayn lahaayeen yacni kullu daalika ma dhicin bilaal wuxuu ahaa fasiix buu ahaa waa cod dheeraa waa cod wanaagsanaa fasiix buu ahaa adaanka marka waxa ninkii ku riyooday yacni ragga la yidhi u laqin yani waxa weeye kan baa axsanu sawtan iyo andaa sawtanaa lalahaa markaa sidaas aawadeed qisada noocaasina yayna idin kadinin qiso labaadoo laga sheegaa jiro in wakhtigii cumar la yidhaahdo nebigu ku riyooday oo markaasaa maa hada aljafaa jafaagani waa maxay ya bimacnaa maxaad noo soo boqan weyde dabeedna markaa waxa weye halkaa ka soo rixlaystay iyo shaam oo sidaa ku yimi madiine ku yimi isagoo markaa doonaya ziyaarada qabriga nebiga sala allahu caleyh wasalam qolyaha shadu rixaalka ku banneeya ziyaarada qaar baa soo deliishaday qisada noocaas oo yidhi bilaalba shaam buu uga soo kici timay si uu nebiga xabaashiisa u soo booqdo ayuu shaam uga yimi uga soo kici timay markaasaa dabeedna markaa waxaa lagu yidhi markii uu yimi yacni markaa addim lagu yidhi markaasuu adimay markaasaa dabeedna dadku wada ooyeen markaasuu adaankii dhammaystiri kari waayey markaasuu qabriga markaysaa ku gergeri waxaasi ma sugna ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa qisadaasi waa bayinat lwadci mawduucnimadeedu way iska caddahay wa can abi cabdillaahi bilaal bni rabaaxin radia allaahu canhu muadina rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam abu daawuud wuxuu ka soo wariyey bilaal ibnu rabaax oo rasuulka sala allahu aleyh wasalam mu'adinkiisii ah annahu ataa rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam inuu u yimi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam liyudinahu inuu ogeysiiyo daraaddeed uugu yimi ay liyuclimahu bay udhacaysa liyudinahu si uu ogeysiiyo daraaddeed inuu ugu yimi bisalaati alghadaati salaaddii subax fashaqalat caaishatu bilaalan fashaqalat way mashquulisay caaishatu caaisha mashquulisay bilaalan bilaal bay mashquulisay waxay ku mashquulisay biamrin sa'alatu canhu arrin ay weydiisay marka waxaweeye ka soo idan dalbay ayay caaisha wax weydiisay intii baa su'aashii iyo hadalkii markaa uu qaatay wakhti yar xataa asbaxa jiddan ilaa uu aad u waaberiistay bimacnaa yani marka waxawa yani waagii si fiican usii caddaaday oo ilays ay noqotay ilays caddaatoo noqotay yani ay caddaatay xataa asbaxa jiddan ilaa aad u waaberiistay bimacnaa aad u caddaatay fa qaama bilaalun bilaal baa istaagay fa aadanahu bisalaati nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ogeysiiyey salaaddii wa taabaca adaanahu ogeysiintiisiibuu israaraaciyey adaankan hadda waxaa looga jeedaa macnihii luqawiga ahaa baa looga jeeda ee iclaamka ahaa salaadda xilligeedii inuu soo galay oo wakhtiga joogo ayuu nebiga ogeysiinaya ee waa addimaya maaha mm, waa adaankii luqawiga ahaa wa taabaca adaanahu adaankiisina waa israacraaciyey bimacnaa waa ku celceliyey yani yaa rasuul allahi wakhtigii salaaddii waa joogtaa markuu soo bixi waayo haddana ku celiyaa markuu soo bixi waayo haddana ku celiyaa yani saasoo kale wa taabaca aadaanahu falam yakhruj rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ma soo bixin yani si deg dega markiiba uma soo bixin falammaa kharaja markuu soo baxay mar dambe sallaa binnaasi dadkiiba tujiyey fa akhbarahu bilaal wuxuu uga warramay rasuulka sala allahu aleyh wasalam damiirka haadu wuxuu u noqonayaa rasuulka faacilka akhbarana waa bilaal waa damiir qarsoonoo huwa ah oo bilaal u noqonaysa fa ahbara waa uga warramay yacni ay huwa bilaal damiirka haaduna wuxuu u noqonayaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam anna caaishata shakhalathu wuu cudur daaranaya anna caaishata shakhalathu caaisha inay mashquulisay oo ay ku mashquulisay biamrin sa'aalathu canhu arrin ay weydiisay inay ku mashquulisay xataa asbaxa jiddan ilaa uu aad u waaberiistay oo aada ay u caddaatay wa annahu abta'a calayhi bilkhuruuj iyo inuu marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam wa ana anabiya sala allahu aleyh wasalam abda'a calayhi inuu marka waxa weeye ku dibdhacay oo ka yani marka ka dibdhacay bilkhuruuji bixitaanku soo baxayo inuu kala dibdhacay bimacnaa waxa weye mid wuxuu ka cudur daaranayaa wuxuu hore ugu soo ogeysin waayey cudurdaar labaadna wuxuu ku cudurdaaranayaa celcelintii uu ogeysiinta ku celceliyey marka inaan hore kuu soo ogeysin waayo waxa sababay ina caaisha su-aasha su'aashaa igu mashquulisay inaan marka waxa weeye kugu celceliyo ogeysiintana waxa sababay inaad hore u soo bixi weydi marka waa ictidaar yani uu cudur daarnay rubama inuu is waxa weye armaad celcelintaad nebiga ku celcelisay calayhi salaatu wasalaam aad nebiga iscaajiso xoogaa yaro dhibta marka waxa weye celcelintiina wuxuu kaga cudur daaranayaa in nebigu hore u soo bixi waaye dabeed markaa laga yaabo inuu is talo kuma maqlin miya faqaala wuxuu yidhi yacnii annabiya sala allahu alayh wasalam nebigu uga jeedaaye inii kuntu rakactu rakcatay alfajri waxaan ahaa rakactu mid rukuucayo tukanaya rakcatay alfajri labadii ragcadood subaxaan tukanayay bimacnaa waxaan hore kugu soo bixi waayey labadii subaxa ka horreeyaan tukanayey fa qaala wuxuu idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow innaka asbaxta jiddan aad baad u waadbariisatay oo bimacnaa ay waagu u caddaadaye oo aad buu u caddaadaye yacni kaannahu leeyahay wakhtigan maxaad u tukanaysa maad horta faralka tukatay faqaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam low asbaxtu akara mima asbaxtu haddaan waa bariisan lahaa bimacnaa waagu caddaan lahaa intuu caddaaday in ka fara badan larakactuhumaa labada ragcadoodee subaxa ka horreeya waa tukan lahaa wa axsantuhumaa waa wanaajin lahaa wa ajmaltuhumaa waa qurxin lahaa rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasana ayuu markaa ku soo wariyey marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa sunnihii subaxa siduu nebigu ugu dadaali jiruu tilmaamayaa inuu aad iyo aad nebigu ugu dadaali jiray oo xataa waagu hadduu ka caddaado xilligii salaaddu dee waa waasic weeye waagaa caddaaday loogama jeedo qoraxdaa laga baqaya lagama tilmaama ya qoraxdii ma dhowaa laakiin sida badan nebigu calayhi salaatu wasalaam awal waqti buu tukan jiray salaadda subax waxaana badiba laga bixi jiray iyaday himse himse tahay dee markay xoogaa caddaatay ayay xaaladani ku saabsanayd marka caddaantu hadday intaa ka sii badnaan lahayd laakiin wakhtigii dee in badani baaqi tahay markaa lafteeda labada ragcadood waa tukan lahaa buu leeyi labada ragcadood waa tukan lahaa waxaa laga qaadanayaa imaamka rasmiga ah in la sugayaa laga qaadanaya soomaalidu halkaasoo kale dee xoogaa dhaqankooda waa khilaafaan waxay leeyihiin xilliga hadduu soo galaba dalaq waa la yska galaa saxduna waxay tahay imaamka rasmiga ah waa in la baxnaaniyaa wakhti la sugaa wakhtigii dee hadduu ziyaado noqdo inta la sugayey ee ay dhaaftay wakhtigu tujin jiray hadday ziyaado noqoto markaa waa la tukan karaa sidii abuubakarba yacni u tujiyey markii nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa uu islaaxa ku yacni markaa dib dhacay oo bilaal baa ku yidhi dadka ma tujinaysaa aan markaa qiime markii wakhtigii xoogaa dheeraaday lakiin markii hore waa la sugayey markana saasaa loo sugayey marka haddii wakhtigu ziyaado noqdo yani waxa weeye xaaladda caynkaasa waa la tukanaya laakiin waxa weye qadar waa in la sugaa la baxnaaniyaa imaamka rasmigaa ah. oo aan marka ugu horraysa soo gashaba layska gelin ansaa la samayn sabaradu mahmahyada iska samaysteen waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen wakhti baa la sugaa wadaad lama sugo wakhti baa la sugaayey wadaad lama sugo ta noocaasi waxa weyaan waa qalad yani waxa weeye sharciga waxaa ku sugan marka waa in la sugaayo imaamka rasmiga ah qadar la baxnaaninayo ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen haddii waxa weeye salaadda awalkii wakhtiga aan la sugin imaamkii oo isla markiiba inta layska qiimay layska galay oo imaamkii uu yimaado salaaddii iyadoo lagu jiro oo nin kale iska galay oo halkaa dambe markaysaa isaguna ku xidho kiisaa sharci noqonaya culamada qaarkood yidhahdeen kiisaa sharci noqonaya marka qadar in la baxnaaninayo imaamka rasmiga ah ee raatibtae joogtada ah ayaa markaa laga qaadanayaa baabka baabu takhfiifi rakcatay ilfajri wa bayaani maa yuqra'u fiihimaa wa bayaani waqtihimaa waxaynu baabkii hore ku soo aragnay sunnaha subaxa iyo sida loo adkeeyey oo in aad iyo aad loogu dadaalo ayaynu soo marray baabkanna wuxuu ku saabsan yahay sunnaha subaxa in la fudaydiyo ayuu ku saabsan yahay baabu takhfiifi ragcatay alfajri labada ragcadoodee sunnaha subaxa in la fudaydiyo oo bimacnaa si khafiifa loo tukado aan la dheeraynin ayuu u baab yahay wa bayaani maa yuqra'u fiihimaa iyo waxa lagu akhrinaayo labada ragacdood gudahooda oo qur'aan ah caddaynta la caddaynaayo ayuu u baab yahay wa bayaanu waqtihimaa iyo wakhtigooda caddaynta la caddaynaayo u baab yahay wakhtigee la tukanaya waa saddex mas'alo xadiidka kun iyo boqoliyo koob iyo toban dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo boqoliyo labaatan can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana yusalii rakcatayni khafiifatayn nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam yusallii mid tukada ragcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud ayuu tukan jiray bayna alnidaa'i waaliqaamah wuxuu tukan jiray adaanka salaadda loo addimaayo iyo qiimista salaadda subax loo qiimaayo dhexdooduu tukan jiray min salaati asubxi salaadda subax aawadeed loo qiimaayo loo addimayo marka adaanka iyo iqaamada dhexdooda ayuu labadaa ragcadood tukan jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin lahumaa riwaayo bukhaari iyo muslim u sugnaatay waxaa ku sugnaa yusallii ragcatay alfajri wuxuu tukan jiray labada ragcadood ee sunnaha subaxa ayuu nebigu calayhi asalaatu wasalaam tukan jiray idaa samica aladaana markuu adaanka maqlo ayuu tukan jiray fa yukhafifuhumaa waa fudaydin jiray uma dheeran jirin xataa aquula ilaa aan ka idhaahdo hal qara'a fiihimaa biummi alqur'aan ilaa aan ka idhaahdo hal qara'a fiihimaa talow labada ragcadood gudahooda ma ku akhriyey biummi lqur'aani qur'aanka markaa faatixadiisii ma ku akhriyey umm lqur'aan waxaa la yidhaahdaa faatixadaa la yidhaahdaa asmaada ay faatixadu leedahay bay ka mid tahay waa qur'aanka asalkiisii bimacnaa waa suuraddii qur'aanka ugu weynayd oo qur'aanka macaanidiisu wuxuu isugu soo ururayaa ijmaalan suuratu alfaatixa marka acdamu suura inay tahayna waa laynoo sheegay marka kollayba waa garanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa faatixada aanu ka tegine laakiin wuxuu tilmaamayaa sida fudaydinta salaadda uu fudaydiyey ay u fara badan tahay ayuu is yidhahdaa niyu intii miyuu ka gaadhsiiyey kollayba laakiin wuu garanaya inuu akhriyo aanu ka tegin wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay kaana yusallii rakcatay ilfajri nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray yusallii mid tukadaa ragcatay ilfajri labadii ragcadood ee subaxa ayuu tukan jiray waa sunnaha subaxa loo jeedaa idaa samica aladaana markuu adaanka maqlo aadaan ha odhan idaa samica aladaana markuu addimaadda maqlo salaadda loo addimayo ayuu tukan jiray wa yukhafifuhumaa waa fudaydin jiray wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnay idaa talaca alfajru wuxuu tukan jiray marka waagu dilaaco alfajru asaadiq baa loo jeedaa waaga dhabta ahi markuu dilaaco ayaa laga tilmaamaya waagu waa laba waah alfajru fajraan waa fajrulkaadib iyo fajrusaadiq baa la kala yidhaahdaa waagii dhabta ahaa iyo waagii beenbeenta ahaa waaga beenbeentu waxa weeye sidaasuu isu yaro ligaa oo isagu markaa toos waa istaagaa waatay yidhaahdaan markuu ooggu istaagay ya yacni waxa weeye kaasi saasuu markaa u dheeryahay marka dambena madow baa ka dambeeya sidaa uma ballaadho mana soo siyaadee marka dambe madow baa ka dambeeya kaasi waa waaga beenbeenta ah weeye waa ooggii hore weeye markaa kaasi salaada subax ma soo gelin waqtigaas waa iska habeen fajriga kalena waxaa la alfajru asaadiq baa layidhaha waa waaga dhabta a ah baa la yidhahdaa waaga dhabta a ah weeye waagaa dhabta ahi isagu waxa weeye waa muctaridoo waa gudban yahoo waa ballaadhan yahay yacni saasuu u gudban yahay marka dambena mar walba ilaysku waa soo kordhayaa yacni ka sidaa u gudban ee ilaysku mar walba soo siyaadayo kaasaa fajru saadiqa kaasaana dambeeya marka waagaa dhabtaa baa loo jeeda waagaas hadduu dilaaco salaaddu subax waa soo gasho marka dee isma diidana adaanka ah, salaadda loo addimayo iyo yacni waaga dilaaciisu isku xilli buu dhacayaa adaankanna looma jeedo al adaanu alawal laga tilmaami maayo al aladaanu athaani baa laga tilmaamaya yacnii laba marka waxabay addimaadood baa jira oo salaadda subax la addimo marka midi xilliga salaadda way ka horraysaa oo waxa weeye waa kii uu bilaal addimi jiray sida markaa riwaayaadka badankoodu ay markaa sheegeen waatuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yamnacannakum adaanu bilaal fa innahu yu'adinu bileyl adaanka bilaal inaad suxuurtiinna iyo cuntadiinna iyo cuntaan biyihiinna cabtaan wakhtiga soonkii iyona idiin diidiin waayo habeen buu markaa addimaa waa adaanka hore waa kan wakhtiga daakiraadda oo kale markaa ay dadka daakiraadda ku sheegi jireen xilliga noocaasa waa ka marka waxaweyan la addimo in la daakiro marka waxaa sunnada kama mid ahe in markaa adaan hore la addimo ayaa marka sunnadu ay tahay marka kaasi goor habeennimo abuu dhacayaa xilligii salaadduna ma soo gelin kaa dabadiisa lama tukanaayo salaaddii sunnihii subax oo wakhtiga subax inuu soo galay ku xidhan tahay sunno subax in la tukadaa waa in xilliga la tukanaayo salaaddu joogtaa marka adaanka dambe waa kii ibnu ummi maktuum uu addimi jiray kaas baa marka waxa weeye fajr saadiqu markuu dilaaco la addimaya ya xataa yu'adina ibnu ummi maktuum wa kaana rajulan acmaa yani wa kaana laa yu'adinu ila ida qaala annaasu asbaxta asbaxta nin indhala buu ahaa oo marka waxa weeye ma addimi jirin ilaa dadku ay ku yidhaahdaan waar waa beriisatay waa beriisatay ilaa ay ku yidhaahdaan yacni ka hor ma addimi jirin marka adaankaa dambe marka la addimo adaankaa iyo iqaamada dhexdooda ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam labada ragcadood ee fajriga sunnaha subaxa uu tukan jiray waana fudaydin jiray marka laba masalu ka jawaabay oo baabka ku sugnaa saddex mas'alay ahaayeen xaggii wakhtiga iyo xaggii waxa weeye markaa fudaydinta labadaba xadiiskani waa sheegay xaggii wakhtiga waxuu ku sheegay xilliga salaadda subax markuu soo galo xaaladda caynkaasa in la addimaayo adaankii salaadda loo addimaye dambe dabadeed waa inay tahay goorta marka waxaweyan yani la tukanaya goorta la tukanaya ragcatay ilfajri haddii adaanku xilligiisa ka hor dhaco oo aanu xilligiisii dhicin mu'addinkii baa qaldamay oo xilligii ka hor buu addimay adaankii dambe lama tukanaayo weli may soo gelin marka wakhtigii la tukan lahaa waa in xilligii salaaddu soo galaa adaankiina la addimaa marka adaanka iyo iqaamada dhexdooda ayaa la tukanaya xilligeedu waa taas waana la fudaydinayaa lama dheeraynayo lama dheeraynayo xadiiskana waa sheegaya in la fudaydinayo ilaa marka waxa weeye xadiiska ay ku sugan tahay xataa aquula hal qara'a fiihima biummi alqur'aan waa min shiddati takfiif arkaanteed iyo qiraa'adeedaba waa la fudaydinaya waa la khafiifinaya wahaa kada marka waxaa laga qaadanayaa sunnaha subaxa in la fudaydiyo inay sunno tahay oo mustaxab tahay baa laga qaadanaya waayo sida nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa sida ugu fiican waayahay xadiiska kun iyo boqoliyo labiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqoliyo koob iyo labaatan can xafsata radia allaahu canha bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen xafsa radia allaahu canha ummi almu'miniin waxay ka soo wariyeen ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam in rasuulki ilaahay kaana ida adana almu'adinu lisubxi kaana wuxuu ahaan jiray rasuulku calayhi asalaatu wasalaam ida adana almu'adinu lisubxi hadduu addimo ka addimayaa lisubxi salaadda subax uu addimo aawadeed salaadda subax aawadeed uu addimo wabada subxu subxuna uu daahiro muuqdo culammada qaar waxay yidhahdeen xaal in laga dhigaa waayo adaanku dee kollayba marka waa inuu dhacaa wakhtiga waagu dillaacay oo fajru saadiqi yacni markaa la arkay marka wakhtiga waadimaya iyo wakhtiga waagu muuqanayaa ee daahiraya waa isku mid laba kala duwan ma aho ay markaa iskhilaafayaan sharcan iskhilaafi karaan yacni isma khilaafi karaan saas aawadeed ba culamada qaar waxay yidhaahdeen xaal ha ah laga dhigo waxay noqonaysaa markuu mu'adinku addimo oo subaxa daraaddii u addimo wuxuu addimay walxaal qad bada subxu isaga oo waagii markaa waxa u muuqday ayuu addimay sallaa waa tukan jiray nebigu calayhi asalaatu wassalaam ragcatayni khafiifatayni laba ragcadoodoo khafiif ah oo fudfudud aan la dheerayn ayuu tukan jiray muttafaqun calayhi iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd riwaayadaasoo muslim u sugnaatay kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray idaa talaca alfajru markuu waagu dilaaco laa yusallii ilaa rakcatayni khafiifatayn laa yusallii midaan tukan buu ahaan jiray ilaa rakcatayni laba ragcadood mooyaane wax kale ma tukan jirin labada ragcadood oo khafiifatayni fudfudud bimacnaa sunno kale uu tukan jiray ma jiro aan ahayn labada ragcadood ee markaas subaxa sunnayaashii kale ma tukan jirin xaaladdaas waagu hadduu dilaaco wuxuu ku gaabsan jiray sunne marka la sheegaayo labadaa ragcadood ee markaa subaxa ka horreeya bes buu tukan jiray waxaanay ahaan jireen qaar fudud oo markaa uu dedejinaayo isagoo markaa u dhammaystiraya dee arkaanteeda ah, takfiifkan waxaa laga tilmaamaya waa takfiif yacni waxa weeye ma aha in laga nuqsaaminayo arkaanteedii iyo laga nuqsaaminayo waxyaalihii waajibaadka ahaa ee waajibaadkeedii arkaanteedii waa loo dhammaystiraya waa loo dhammaystiraya laakiin waxaa laga tilmaamayaa tadwiil ziyaada ayaan lagu samaynay lama dheeraynayo lama dheeraynayo aad baa loo koobaya qiraa'adeeda iyo arkaanteedaba marka eh, si waxa weeye salaadda subax loo tukado awal wakhtiga oo wakhtiga ugu horraysa loo tukado eh, isagoo markaa firinfircoonna salaaddii subax uu u galo ayuu marka waxa weeye loo fudaydinayaa eh, sunnahan markaa subax xadiiska kun iyo boqol iyo saddex iyo toban dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo labiyo labaatan wa can ibni cumara radia allaahu canhuma bukhaariiyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullahi bni cumar qaala inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yusallii min alleyli yusallii mid tukada min alleyli habeenka gudihiisa mid tukaduu ahaan jiray masnaa masnaa labalaba ayuu tukan jiray yacni qiyaamu leylkii labalaba ragcadood ayuu u tukan jiray wa yuutiru birakcatin wayuutiru waa weetriyeysan jiray birakcatin ragcad buu ku weetriyeysan jiray min aakhiri leyli habeenka marka aakhirkiisa yani habeenka yani marka aakhirkiisa dambe ayuu ragcad ku weetriyeysan jiray uu ku khatimaayo qiyaamuleylkii wa yusalli rakcatayni wuxuu tukan jiray labadii ragcadood ee subaxa qabla salaati alghadaati salaadda subax ka hor salaadda subax ka hor ayuu labadii ragcadood ee subaxana uu tukan jiray wa kaana aladaana biudunayh wa kaana aladaana adaanka hadda loogama jeedo addimaaddii yacnii adaankii markaa macruufka ahaa loogama jeedee waxaa looga jeedaa iqaamadii baa looga jeeda illa waa nooc adaane wa kaana aladaana waxaad mooddaa adaanka bimacnaa iqaamada salaadda loo qiimayaa biudunayhi labadiisa dhegood inay ku sugantaad mooddaa oo uu markaa iqaamadii maqlayo siday uu uu dedejinayo ee uu fudaydinayo waxaad mooddaa inuu iqaamadii maqlayaad mooddaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qiyaamu leylka in laba laba ragcadood loo tukanayo ayuu tilmaamaya oo rakacaadka marka waxa weyaan yani aan yani isku xirhkooda labadii walba la salaamo naqsanayo riwaayadda qaarkood waa tii la weydiiye lagu yidhi masna masna waa maxay dabeedna wuxuu yihi waa salaamo naqsanaya laba ragcadoodoo kastaba markuu laba ragcadood tukadaba waa salaamad noqsanaya yacni sida waxa weeye markaa sunnada ahayd ee badnayd saasay ahayd culammada qaarkood waxay qabaan inay dhici karto in laga badiyo oo ka badan laysku xidho xadiiskii afarta iyo sheegayey yacni markaa salla arbacan fala tasal can xusnihinna wa tuulihinna bay culamada qaar sida kale ku xambaareen oo xaalaadka taasina inay bannaan tahay culamada qaarkood u fahmeen qaar ka badiyeyna waa jiraan laakiin sida marka waxa weeye aarka culammadu ay mareen waa in labalaba ragcadood loo tukanayo aan laga badinin haddayna witri ahayn witriga isagu in laga badiyo waa soo aroortay axaadiis bay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex ragcadood oo witri ah waa isku xidhay oo aanu dhexdooda salaamad naqsan aanu una fadhiisanna ee atixiyaad u dhaxeeya ee isku bixiyey ka badan inuu isku xidhayna waa dhacday sida xadiiskii markaa waxa tilmaamayey isaguna nebigu calayhi salaatu wasalaam siddeed ragcadood oo xidhiidh ah oo aan dhexdooda atixiyaad loo fadhiisanin inuu waxaweeye markaa nebigu isku xidhay oo tukaday dabeedna ragcaddii sideedaad markuu dhammaystay ayuu atixiyaad u fadhiistay isagaan salaamu naqsan haddana mid sagaalaad u kacay taa sagaalaad markuu ka atixiyaadsaday ayuu salaamu naqsaday laakiin taasi waa witri waa sagaal ragcadood oo witri ah oo laba atixiyaad markaa leh sideeddiina lagu atixiyaadsaday inta ka horraysa atixiyaad aanu dhicin tii sagaalaadna lagu atixiyaadsaday deedna lagu salaam noqsaday xadiiskaana waxa weeye waa saxiix waa jiraan marka calaa kulli xaal witriga isagoo sariixay soo aroortay laakiin masaladay culammadu isku sii hayaan waxay ku saabsan tahay haddaynay witri ahayn ee ragcadihii shafciga aha ee ka horreeyey ay tahay ma laysku salaamad naqsan karaa laba ragcadood wax ka badan oo afaroo kale inta laysku xidho ma lagu salaamad naqsan karaa xadiiskaasaa fahamka culammadu ku kala duwanaaday ya aksarka culammadu waxay u fahmeen in laga tilmaamaayo labalaba in loo tukanayay ka afarta alaftiis laftiis agsarka culammadu saasay u fahmayeen ee waxay yidhaahdeen dhexdoodaan u fadhiisan waxaa loo jeedaa fadhi istiraaxa ah oo u dhaxeeya layska nasto ayaanu fadhiisanayaanu fadhiisan culamada qaarkoodna sida kale u fahmeen marka calaa kulli xaal kollay sida fiicanan ishkaalka lahayn ee aan laysku haynin waxay tahay ishkaalna aanu ku jirin labalaba ragcadood in loo tukado yacni tan kale marka salaadaha shafciga ah tiradu isku buuxdo haddii waxaweye la ysku daraayo bacdi culammada ka midii waa sheegeen laakiin waxa weeye culammada qaar baa leh ma ansaxayso munaasib maaha sidaa in la sameeyaa ahlucilmiga qaarkood baa sidaas leh marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa sunnaha salaadaha qiyaamuleylka ee shafciga ah tiradu isku buuxdo labalaba ragcadood in loo salaamadnaqsanayo loo tukanayo kaana rasuulu ulahi sala allahu alay wasalam yusallii min alleyli masna masnaa yani saasaa markaa la samaynaya wa yuutiru birakcatin min aakhiri leyl yacnii ragcadna waa ku weetriyaysanaya habeenka aakhirkiisa ama dabeeqadiisa xadiidkan ahlucilmi badani waxay ka deliishadeen salaatuleyl inaynay muxadad ahayn cadad mucayana inay maxsuur ku ahayn bay jamaahirtu u deliishadeen jumhuurka culammadu oo waxay yidhaahdeen haddii tiro mucayana ay ku xadidan tahay nebigaa sheegi lahaa calayhi salaatu wasalaam nebiga ayaa sheegi lahaa mar hadday caynkaa tahay oo uu yidhi markaa waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam labalabaa loo tukanayaa weliba riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan faidaa khashiya axadukum asubxa hadduu ka baqo waaga dilaaciisi hadduu ka baqo ragcad buu tukanayaa tuutiru lahu maa qad sallaa witri uga dhigaysa wuxuu tukaday marka inuu wadaayo ilaa waaga marka waxaan yacni dilaaciisa uu ka baqayo ayaa laga fahmayaa bay yidhahdeen hmm, riwaayadaasina dee saxiixaynka iyaduna ku sugan tahay salaatu leyli masna masna markii la yidhi ayaa faida khashiya axadukum asubxa la raaciyey marka in saa loo wadayo oo xagga wakhtiga ay xadidan tahay ee xagga tirada ayna xadidnayn bay jumhuurka culammadu ay ku tageen daa'ifo yar baa qaba in waxa weeye tirada koob iyo toban ay ku xadidan tahay ama saddex iyo toban inta ugu badan ee nebiga laga hayo calayhi salaatu wasalaam inay ku xadidan tahay aan laga badinayn oo waxay leeyihiin waa in marka isaga intii uu nebigu sameeyey unbes la sameeya laakiin cadadka iyo haddii kayfiyada labadaba laga waafaqo shaki waxaanu ku sugnayn sida nebigu sameeyey inay afdal tahay oo nebigu siduu sameeyey yacni wuxuu sameeyey tirana waa tukaday qaabna waa u sameeyey qaabkaasi waa maxay waa inuu aad u dheeriyey oo qiyaamu leylka uu tukanayey dee aad iyo aad buu u dheeraynay wakhti aad u badan baanu ku jiray e, ma ahayn marka waxaa mid yacni markaa dee waxaweye aad u khafiifinayey maaha miduu khafiifinayaba maaha miduu khafiifinayaba maaha waa innaga aragnay axaadiista qaarkood ee in nebigu calayhi salaatu wasalaam ragcad qura uu ku tukanaayey suuratulbaqara iyo suuratunisaa iyo suuratu aali cimraan saddexdaba ku dhammaynaya ragca waaxida ya jis iyo dheeraad bay hadda markaa tahay sida loo qaybiyey ajzaada qur'aanka ragca waaxiduu ku tukanayay marka uu saa sameeyana weliba rukuucihii iyo sujuudihii iyana waa dheeraynaya ictidaalkii iyo waa dheeraynaya ee maaha intuu xataa qiraa'ada dheereeyo inuu xaggan kale fudaydinayey maaha oo waxaweeye sida sunnaha kale uu tukado yacni uu tukanayey yacni marka waxa maaha markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu u dheeraynayey marka tirada iyo kayfiyada yacni cadadka iyo kayfiyadaba haddii laga waafaqo shaki waxaanu ku sugnay in afdal ay tahay ayaan markaa shaki ku sugnayn si ka fadli badanna marnaba aan la heli karin laakiin marka kayfiyadii lagu khilaafo cadadkii ma la kordhin karaa oo marka waxa weye cadad marka badan haatan ma la samayn karaa sida marka a'immada qaarkood ay u sameeyeen ama a'immadii salafka qaarkood laga soo wariyey oo marka waxa weeyaan ay tukadeen ama waxa weeye marka labaatan ragcadood oo witrigu dheer tahay ama lix iyo soddon ragcadood sida imaam maalik oo kale u maray oo witrigii dheer tahay oo sagaal iyo soddon deedna ay ku noqonayso wahaakada ma maxduud baa mise maxduud ma aha yani waxa weeye taasaa marka ishkaal ku yahay marka jumhuurka culammadu waxay leeyihiin yani xagga tirada maxduudka ma aha wa yusallii rakcatayni qabla salaati alghadaa laba ragcadood buu tukanayaa salaadda subax ka hor waa sunnihii subaxa weeye goorta uu tukanayana waa goortii salaadda la qiimi doonaayo goorta la doonaayo salaadda in la qiimo oo iqaamadii ay dhowdahy wa kaana aladaana biudunayhi adaankana iqaamadaa looga jeeda halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk